الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى محمد أبو عيسى محمد بن صورة الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن وضاح xadiidkaasaynu ku joognaan u qala xadaanaa abu caqiil addawraqi wasmuhu bashiir ibnu cuqba iqat imaam can abi nadrata alcawaqi wasmuhu اlmundir ibnu malik ibnu quطacata alcabdi waa nisba ilaa cawaqa waana qoys iyo jilib ka tirsan oo cabduqays qoyskii lo odhan jiray magaciisa almundir ibnu malik baa la yihahdaa qaala wuxu uhi saaltu abaa saciidin alkhudriya radia allahu tacaala canhu waxaan weydiiyey alansaari اlkhasraji can khaatimi rasuuli اllaahi rasuulka ilaahi faraatigiisii bimacnaa astaan nabiyeedkii faraatigii ma ahe waa faraatigii mid gacanta la gashada asal la yidhahda lakin hadda waxaa loo jeedaa calaamadii nabinimada ee nabiga kaga taallay garbaha khaasatan garabka bidix yacni wuxuu u jeedaa khaatam اnubuwa nabinimada khaatamkeedii oo wuxuu ka saaray ixtiraaz weeyo can khaatam اlyadi khaatam ilyad buu marka ka ixtiraazahaya fa qaala wuxuu ihi saxaabiyu kaana fii dahrihi badcata naashiza kaana alkhaatamu kaanada inaad qasdahayd ismigana waa damiir u laqabanaya khaatamka ay kaana alkhaatamu ama kaana huwa fii dahrihi dhabarku nabiga kaga yaalay fii dahrihi badcatan buu ahaa kaana alkhaatamu fii dahrihi badcatan cadhili buu ahaa naashizatan soo taagan naashiza ay murtafica waxa soo taagan waa hilib kuusanoo soo taagan oo nabiga dhabar kaga yaala ayuu ahaa khaatamu nubuwa wax kale ma ahayn waa inagii soo tilmaannay qaabku ahaa ka soo hadallay xadiidkuna waa xadiid sugan oo saxiixa qolina way taxsiiniyaan sanadkiiso ninkaas bishir muwadaax yaa waxay leeyihiin waa saduuq saduuq xasanulxadiid ah inuu iqa yahay baana xoog badan xadaana axmed ibnu lmiqdaam abulashcad alcijli albasri saduuqun saaxibu xadiid waa min shuyuukhi الbukhaarي والtirmidi والنasaaئي وبni maaja qaala sheekaasi wuxuu hi أkhbaranaa xamaad ibnu zayd ibnu dirham albasri can caaصim ibn sulaymaan الأxwal can cabdالlahi bni sarjisa radي اllahu taعaalى canhu qaal ataytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waalih wasalama rasuulka ilaahi baan u imid walxaal huwa fii naasi min asxaabih isagoo dad asxaabtiisa ka mida nabiga ku dhex jiroo dhex jooga fadurtu waan wareegay hakadaa sidaasaan u wareegay min khalfii xagga dambaa nabiga kala wareegay nabigu in lasoo qaabilo hadde laga soo horjeesadaa laisku ogaayo xagga dhabarka ayaan u weydaartay buuri fa carafa nabigu wuxuu gartay alladii midka uriidu aan doonhayo xadiidka riwaayatiisa qaybo ka mida ziyaada ku jirta wa akaltu macahu laxman khubza muslimka kama fi lfadaa'il nabi maxamed baan u tegay ataytu rasuula allah wa huwa fii unaasin min asxaabihi wa akaltu macahu laxman khubza hilib iyo kibis baan la cunay canjeero ama uun kibis iyo muufo wax lamid aan la cunay oo nabigu waan la fadhiistay buu ujeedaa fa carafa nabigu wuxuu gartay aladii uriidu waxaan doonaya faalqa nabigu wuxuu turoo ka qaaday alridaa gu-i can dahri dhabarkiisii buu ka qaaday fa ra'aytu waxaan arkay mowdica alkhaatami astaan nabiyeedkii meeshay ku taallay oo calaa katifayhi labadiisa garab ku taalla ay bayna katifay fara'aytu mawdaca alkhaatami calaa katifayhi mila ljumci mitla aljumci jumcigu ama ah, waxaa weeye waa gacan la ururshay gacan tantoomo oo kale waa jamcu lkafi sacabka haddii saa loo qabtoo la urursho ayaa jamciga loo jeedaa jumci baana laajinka in la gadaana afsax ah xawlaha agagaarkeeda waxaa ahaa faraatigaas ee khaatimunubuha ama astaantaas xawlaha hareeda waxaa ku yaal khilaanun waa jamcu khaalin khaalku marna waa abtigaada hooyada walaalkeed waa noqdaa khaalku wuxuu ka noqdaa waxay nagu naqnaa barta soomaalida barta waxay dhahaan midabkan madow ee ruuxa ku dhasha ee barta loo yaqaan ayaa khaal la yidhahdaa waxaa lagu jamciyaa khilaan fa ra-aytu waxaan arkay xowlahaa khiilaan baraan ku arkay hilibkii faraarta ee astaannabiyeedka ahaa waxaad moodaa bar baad moodaa kaannaha aada moodo ha'aaliil jamcu huluul huluulkuna waa baxdinka turturuq yar oo marka madmadow ood baxdin moodo ila baxdinka waa taqaan nabar yaroo soo baxo kuusan oo wareegsan weeye marka wuxuu tilmaamaya saxaabigu cabdullahi bnu sarjisa radi allahu tacaala canhu in astaannabiyeedka nabiga ay garbaha kaga taallay ood moodo weynankeeda iyo qadarkeeda iyo xajmigeedu gacan la ururshay ama tontooma ama ay la eg tahay cantooba la eg tahay midabka korkeeda ku yaalla waxaad moodaa tixtix yar baa ku yaalla oo nabra yar aad moodo oo madow oo bartoo kale ah intaasu u jeeda saxaabigu xawlahaa xawla alkhaatami khiilaanun baa ah ee baro ama bar waxaad tidhahdaba kaannaha aad moodo barahaasi ha'aaliil jamcu huluul huluulkuna waxaan idhi waxaa weeye baxdinka waxa loo yaqaana ama nabaraha yararkee soo baxa fa rajactu waan laabto waxaan ku laabta nabiga wejigiisa iyo wajahadiisa xata istaqbaltuhu ilaa nabiga ka hor fadhiistay ila markoo dhabarku aan u wareego oo khaatumkan eegahay faqultu waxaan idhi afar allaahu laka yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow allaha kuu dhaafo faqaala nabi wuxuu uhi walaka adiguna allaha kuu dhaafo dadaani ii ducaysay aduguna min alixsaani waalcadli weeye aduguna allaha kuu dhaafo faqaala alqowm qolihii waxay idhaahdeen uu saxaabigu u warramahayey saxaabiga cabdullahi bnu sarjis ahaa ardadii xadiidka ka qaadanaysay ama markuu xadiidka sheegaya goobjooga ahaa waxay dhaheen istakfira laka rasuulullah rasuulka ilahi miyaa kuu dembi dhaaf dalbay ilaahay dembi dhaaf kuu weydiiyey fa qaala wuxuu ihi nacam haa waa ii weydiiyey walakum idinkana waa idiin weydiiyey ilaahay annagoo nabigu waa ii duceeyey idinkuna wuu idiin duceey uma talaa wuxuu akhriyay cabdullahi bnu sarjis haadihi alaaya aayaddan buu akhriyey wastaqfir lidanbika walilmu'miniin aayadda wuxuu u jeedaa nebi maxamed waxaa la faray in dembigiisa iyo dembiga muminiintana ilaahay dembi dhaaf uu weydiiyey muminaadkaba anugu waaban hobaa uu duceeyey bu idinkuna waa idiin duceeyo dembi dhaaf buu rabbi idiin weydiiyey maxaa yeelay ilaahay baa amray nabiguna ilaahay amarkiisa waa ku dhaqmahayey saas u jeeda saxaabigu <clears throat> marka amarkaa yimid inuusan nabiga ku dhaqmin waa mustaxiil wey mar hadduu mustaxiil nabigu waa ku dhaqmay dembigiinni iyo muminaadka dembigooda nabigu waa u weydiiyey aniguna si gaar ah markaan u duceeyey anigu i afar allahu laka dambaka ya rasuul la afar laka ya rasuul la amaandhi buu nabigu min baab alisaan walcadli oo la yimid saasuu ujeedaa hawsha ayada ah xadiidkan waxaa laga qaatay isna saxaabigu inuu ku qadaray khaatimunabuwa qadarkiisii adu gacan la ururshay ama tontoomo ama judub oo kale uu ku qadaray wuxuu ku daray saxaabigan asagu in baramad madow ama guduud madow xigeena ay ku yaalleen oo tixtix yar oo kuskuusan ay meeshu lahayd intaasuu inoogu daray baabu maa jaءa fii shacri rasuuli اlah wuxuu baab yahay wuxuu ku yimid nabi maxamed timihiisii qaabkay ahaayeen xadaanaa cali bnu xujr bn yaas الsacdi shaykhu الbukhaari wamuslim wاtirmidi wالnasa'i waynu soo maray ashaykhaan watirmidi wالnasa'i baa wax ka wax ka wariya qaala wuxuu uhi imaamkaas akhbaranaa ismaaciil ibn ibraahim bni culaya can xumayd ibn abi xumayd aلطawiil can anas bni maliki radi allahu tacaala canhu qaal kaana shacru rasuuli اllah rasuulka ilaahay timihiisu waxay ahaayeen markay dheeradaan oy baxaan gaadhi jireen ilaa nisfi udunayhi dhagihiisa kala barhkood oo markay markaa timuhu yar yihiin aysan aad u bixin waa inaga soo tilmaan axwaal kala duwan ayuu nabigu lahaa marna garbahay ku dhex jireen ooba dhaafi jireen qaybo ka mid a marna luqunta bartankeeda ay tegi jireen marna dhagaha ay soo gaadhi jireen kaana shacru rasuulilah biikhtilaafi alaxwaal bad bacd alaxyaan waxay noqon jireen ilaa nisfi udunayhi dhagihiisa bartankooda ay soo gaadhaya waa dimaha madaxa ka soo dhacay bartan ka soo dhacayba halkan imanaya kuwa meelaha ku yaalla hoos bay uga yardegayaan baab xadaanaa hanaad ibnu sari abu sariya alkuufi waa shayku muslim wsunan waa inaga soo maray shaykhu muslim wsunan bukhaarina fi kitaabi khalqi afcaali اcibaad wax kaga warshaa qaala imaamka wuxuu uhi xadaanaa cabdiraxmaan ibn abi zinaad waa nin saduuqa fii nafsi ilaa anahu sayu lxifd cabdiraman bn abi zinaad saduuq fii diinihi waa cadli wey laakiin ama min xayu اlxifdi waa nin far ku gudantaho daciif ah can hishaam ibni curwa can abiihi curwata bni zubayr can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat kuntu waxaan ahaa aqtasilu tii qabaysata ana aniga iyo warasuululahi suubanuhuba min inaa'in waaxidin hal weel baana ku wada qabaysan jiray mararka qaarkood wa kaana lirasuulillaah wa kaana lahu e lirasuulilah rasuulka ilahi waxaa u ahaa oo lahaa shacarun timo fowqa aljummati halabta ka dheer wa duuna wafrati bukulkana ka hooseeya xadiidku qalbiga ku jiro maqluub weeye sawaabkuna waxaa weeye wa kaana lahu shacarun duuna aljumma wa fowqa alwafra sidaasaa sawaab ah qalbi baa xadiidkan galay qalbigaasna waa hawlaha uu samayn jiray cabdiraxmaan abi zinaad isagoo saduuq fii nafsihi ah oo cadli ah min xayu addiyaana ilaa ana wuxuu ahaa nin sayi lxifdi ah marka mutuunta inuu kala bedelo oo qalbi ku sameeyo ama takhiir iyo taqdiim ku sameeyaa badnayd aad baana qadiyada loogu eedeeyaa sawaabkuna waxaa weeye sida riwaayada abu daawuudba ay caddaysay in la yidhaahdo wa kaana lahu shacarun fawqa alwafrati wa duuna aljumma fowqa alwafrati wa duuna aljumma timo bukul ka badan halab dheeroo garbaha ku dhacdana aan gaadhsiisanayn oo dhexdhexaadu lahaa wey jummadu waa timaha u badan timaha dheeroo ku dhaca garbaha wey waa inaga soo maray amaa wafradu waa timaha intay taagan yihiin ee bukulka yihiin weli aysan dhicinayn dheeraanin wey marka timaha nebigu inta badan wafrana waa ka badnaayeen jumana maysan gaari jirin sidaasaa sax ah laakiin hadda macnaha inoo qoran waxaa weeye jumadayba ka badnaayeen wey jumadayba ka badnaayeen wafradana waa ka yaraayeen marka cags ee qalbiga ku sameeyey ragna way luqluqaano waxay leeyihiin kaana lahu shacarun fawqa aljuma ay duna aljuma duuna aljumma wey haddaba haddii duuna aljumma waa sida uu tilmaamay bacdu xufaad tilmaameen xaafidku waa diido wuxuu leeya waduuna loo far geenaynaa haddaan duuna aljumma dhahno haddana waduuna loo far imanaysa wixii marka wuxuu noqonayaa madaxu isla gelahaya inuu qalbi ku jira yaa sawaab ah wafaraduna waa timuhu markay gaadhaan shaxmat aludun timuhu markay intay soo dhacaan dhegta gaadhaan ama carjawda gaadhaan ayaa wafra la yahdaa jummaduna markay garbaha ku dhacaan oo timihii korka yiin ay garbaha soo gaadhaan wey jumada marka badan maxalushaahidku marka inaga khuseeyo xadiidku waxaa weeye qaybta ku saabsan timaha suubanuhu inay dheeraan jireen oo mararka qaarkood gaari jireen wafrada jumada waynu soo maray in mar shaxmatuludun gaari jireen in inta badan ay u badnayn waa sida hadda caaisha ay tilmaamayse inay tima bukunla ka bataan garbahana aysan gaadhin waa siday u badan yihiin siday u badnaayeen baa sidaa ahayd xadaana axmed xadiidku marka waa xasan xasan wey shawaahid dhowr uu leeyahay oo qayb soo marayba buu leeyahay ama min xayu sanad dacfi baa ku jiro wuxuu kaga imanayaa eh, min ariiq xagga min jihati cabdiraxmaan ibn abi zinaad xadaana axmed ibn manica albagawi abu jacfar albagawi saaxib اlmusnad alxaafid ahiqa alimaam alcadli rawaa lahu ljamaca lixda imaamba waxbay ka wariyaan waa ninkii musnadka iska laha almasanid alcashara aw aamaaniya la ragga iska lah buu ka mid yahay nin adu imaam qiimo badan oo la jecel yahay way culus qaala wuxuu uhi imaamkaas axmed manic abu jacfar albagawi xadaana abu qaطn wasmuhu camr ibn اlhaytham qaطn waa min shuyuukh axmed buu ka mid yahay waana camr ibn haytham baa loo yaqaanaa qaala xadaana shucba bn xajaaj abu bistam alwasiti can abi isxaaq asabici camr bn cabd llahi اlamdani can اlbaraaء bni caazimi radi allahu taعalى canhu qaal kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam rasuulka ilahi wuxuu ahaa marbuucan mid dhexe ayuu ah xagga citaalka dhexdhexaad buu ahaa baciida maa bayna almankibayn labada garab inta ka dhaxaysana waa kala fogaa garbo ballaarhan buu nabigu lahaa iyo laab iyo xabad ballaarhan waa inaga soo maray wa kaanat waxay ahayd jummatuha labtiisu timihiisu tadribu tii garaacda shaxmata udunayhi dhagihiisa carjawdooda dhagihiisa carjawdooda timihi waxay soo gaari jireen dhagaha carjawdooda markay dhexdhexaad ka yihiin wafrada macnahan wafraa la yihahdaa mar hadday dheganta timuhu soo dhacaan dhegta soo gaarhaan carjawda iyo meeshan dhagadhagaha dumarku ay ka lalmiyaan halka ay soo gaadhaan wafraa la yidhaahdaa hadday garbaha gaarana jummaa la yihahdaa hadday luqunta ku beegan iyo dhegtana soo dhaafaan dhegta haday soo dhaafaan garbahana aysan gaadhinna lima la yidhahdaa ad macaanadaasa loo badan yahay lima iyo juma iyo wafra saasay isu daba yaalaan baa culumadu leeyihiin xadiidkan waxaan kusoo maray eh, raqam eh, xadiidkii afraad buu ahaa xadidka afraad baan kusoo maray xadiidkan laftirkiisu laakiin marka wuxuu ka yimid min ariiqi thawri sufyaan athawri can abi isxaaq asaabici hunaana wuxuu ka yimid min ariiqi shucba min ariiqi shucba ibn xajaaj can abi isxaaq asaabici e, raqamka afraadna waxaynu kusoo maray min ariiq sufyaan athawri can abi isxaaq asaabici marka waxaa ismutaabaceeyey taas mutaabaca loo yaqaanaa e, ilan waad ma gaari doontaan ama waad soo barateen bawquniyada iyo hawlaha nuqba waa la jacbirsaan umalayni shucba iyo hadda e, sufyaan athawri waxay isku mutaabaceeyeen xadiidka sanadkiisu waxay ka wada qaateen can shaykhin waaxidin wa huwa abu isxaaq asabiici markaas waxaa la yihahdaa mutaabaca la yihahdaa haddii uu isku qabto maalan tirmidi oo i xadaanaa shucbatu wa sufyaan athawri can abi isxaaq markaana qiraan baa la yihahdaa maqruunayn wuu qiraani wuu xidhiidhiyey marka waa laba ninoo laisku qabto oo rucub ah sida uu shuyuukhdu iskugu qabto xadaanaa fulaan wa fulaan wa fulaan waayru waaxidin mian u yidhaahdo markaas waa qarni baa lahahda waa la xidhiishay markii haddii laba sanad oo kala duwan ay ku yimaadaanna isku meella iskugu soo dhacaanna mutaabaca la yahahdaa marka tanoo kale mutaabaca taama loo yaqaana mutaabaca taama lianna sufyaan athawri taabaca shucbata aw shucbatu taabaca sufyaan athawriya waa isku mid waana mutaabaca taama lianna wax iskugu yimaadeen he fii shaykin waaxidin bay ku kulmeen markaa mutaabaca la haddii eh, ay ku kulmaan maalan haddii maalan eh, ay baraa ku kulmi lahaayeen maalan oo xadiidka shucba uu ka warin lahaa can shaykhin aakhar shucba can shaykhin aakhar can ilbara waxay noqon lahayd mutaabaca qaasira lihawri mutaabaca qaasira lihawri liannahu shaykhu sheikhii baa loogu yimi sheekhiisa ardayga laguma imanin sufyaan athawri sheikiis wuxuu ahaa abi asabiici shucbo marka abisxaaq asabiici buu asna ka wariyey labada arday marka mutaabaca taama laga ismutaabaceeye hadduu noqon lahaa maalan shucba uu noqon lahaa kadibna sheekh kale uu ka waran lahaa oo taabiciintii wax ka qadan jiray maalan camr ibn cabid salmani oo kale wax ka qadan lahaa caynilbara ibni caazib ay noqon lahay waxaan dhihi lahay in shucba wuxuu mutaabaceeyey hawri buu mutaabaceeyey mutaabacatan qaasira لأnنhu lam ylتaqihi fii شhaykihi وإnama اlتaqaahu fii شhayki شhaykihi oo baraأa warka waad fahanteen bay la tahay mutaabaca qaasira iyo taamo iyo howlahaas marka la maraya nadariyaadka way dhib badan tahay marka ashaanida laakiin lagugu tuso way iska dhib yaranaysa qaala wuxuu uhi bara بn cabd radي الlahu taعaalى canهu qaal kaana rasuulu llahi sal l slam marbuucan nabigu mid dhaxu ah xagga citaalka baciida maan beelmankimeyn labada garab inta ka dhexaysana waa kala fogaa wa kaanat jummatuhu halaabtiisu waxay ahayd tadribu tii garaacdee ku dhacda weeye hataa markuu socdana ku dhacda shaxmata udwanayhi dhegihiisa carjawdooda xadaanaa maxamed bashaar bundar shaykhu اljamaca qaala xadaanaa wahab ibnu jariir ibni xaazim qaala xadaanii abi aabbihi ibni xaazim maxamed bashaar hadde waa sheekhuljamaca oo laisma weydiiyo wahab nu jariirna waa nin hiqo imaama amaa aabbuhu oo jariir ibnu xaasim ah xooguu tagayur baa ku dhacay tagayara aw ikhtalata fii aakhiri cumrii qabla mowtihi bisana sanad ka hor intuusan dhimanin ayuu xoogow xifdigiisii darmi baa ku yimid iyo khalal baa ku yimid laakiin weel qiimo badan buu dhalayo oo xufaad ahaa oo xadiidka yaqaanay duqi way way shareen waxay dhaheen aabbahana sax ma aha maankiisi maskaxiisu ma dhammaystiro xifdigii aan ku naqaanay ma intuu marka mukhtalidka yahay ama mutahayirka uu yahay wax laga warin maayo sanad buu marka mutahayir ahaa ama mukhtalid ahaa famaata walam yurwa canhu shay lanna waxay ka baqeen in xadiidkiisa hore u dumo ikhtilaaf baa imanaya idan axaadiistan goormu mukhtaladku ku bilowday in la qadariya u noqonaysaa ardaday wax ka warisay muran baa ku bilaabanoo هل rawaytum can jariir bni xaazim bacda ikhtilaadihi aw qabla ikhtilaadihi ama xaalkiina la garan maayo dhib baa ka waxay dheheen sanadkan hadduu dareensanay xifdigiisii way xirmaayeen ragga hor istaaga wiilkiisa wahab ka mid ahaa ibnu jariir waana lagu mahadiyey oo iyo culummadu waa ku ammaaneen awlaaddu jariir inay aabbahood u diideen min alriwaayati wاltaxdiidi wاlimlaa fii xaali ikhtilaadihi wa ceeb ma aha min xayu sharci inaad ruuxu ikhtilaado isbedelo ma aha ceeb min xayu اdiin washarci ee waa maxay waa cayban fii baab الriwaaya ila xadiidka nabi maxamed marka la warinhayo inaad caadiltaho diin fiicantaho salaad badantaho aad qiyaamuleilka isku fiicantihiin ku anfici mayso keligee waa inaad tahay xaafid daabit ah ima dabطu kitaabin wa ima dabطu sadrin duqi marka diintiisii lagama hadlina waxaa laga hadlay xifdigiisii idan marka e, culamadu ay ku mahadiyeen wiilasha aad baa lagu ama min maxaasin اwlaad wاlabnaa baa lagu tiriyay qadiyadda ay sameeyeen laakiin baryahan madaad tirado wadaad hebel xoogo ikhtilaad baa ku dhacay hal fatwadiisa layska ilaaliya ama hala contaroolo sheekh ibnucaayan baa lagu dhihi marka uun e, aada hawshaas kaga ilaali sheekh ibnucaayan baa dhib marka balaaya kaa raacay siday rag badan qabsatay marka is-ilaaliya leanna caamadan ma fahmi karaan iyo kuwaan caamo waxba dhaamin ama dano kalaba leh hebel waa ikhtilaaday ama waa tagayuray taabiciin waaweyn bay ka ogoli markay mar hayaan taraajimtay kutubta dh hebel ikhtilaada tagayara almukhtaliuun kutub baa laga qoray aiqaat almukhtalia almukhtaliiin kutub goonia laga qoray boqolaa boqol bay ku dhawaanayaan cinda bacd ahli cilm nimanna konton iyo dhowr bay gaadhsiiyaan nimanna hadda boqol bay madax kaga bixiyaanba ninka iskale mucjam mukhtalitiin rabku meesha ku keenay boqol kor bay udhaafeen ma taqriban filahaya idan waa culamo waaweyn oo taabiciin iyo aimo iyo ajila leh idan riwaayada waxaad xifdanayd ayaa waxaa lagu leeyahay mar haddaad taqayurtay ama ikhtilaaf kuwiin waxba lagaa warin maayo ijtihaadkii iyo fatwadii u baahnay istimbaad iyo fikir iyo ta'amul iyo tadqiiq iyo jamci bayna اnusuus iyo dafcu ictiraad u baahnaa maxaa umay nin tagayuro ama ikhtilaaf fatwada iyo riwaayada keebaa daran fatwadaa daran maxaa yl fatwadu lagaaga baahan istimbaad inaad la timaado ood adila la timaado ood masalada aad nadar u samayso ood fikraad dhammaystirato qadihiiy futuudaa ka daran amaa riwaayadu waxaad xifsanaydood haysay sidii faatixadii ba xoogu wax kaa gelahayaan waxaan xifsanayn oo inaad waaqicada ka baaraan degto loo baahan yahy ood ka fiirsato adiladeedii iyo nusuusteedii iyo aqwaasheeda aad fiiriso maxaad moodaa idan waxaa weeye wadaadkoodu inaan waxba laga sheegin ba dan mooye diinka in la ilaaliyo ama muslimiinta loo daneeyo ama asaga xataa wadaadka loo daneeyo ma eegahayaan an qataada ibn bdamata ibn bdacamata asadusi ikhtilaad isagoo ku yimid haddana wamaca daalik ee tagayurkaasi marka xuma yeelin jari bnu xaazim tagayurkaasi ikhtilaadka xuma ma yeelin maxaa yeelay liannahu munica min ariwaaya waxba ma yeelin laakiin riwaayaatu can qataada ayaa xataa far lasii gashaa oo cufaad badan waxay leeyihiin riwaayatu jari bnu xaazim can qataada ma xoog badno saasaa la sheegaa nimanna dhegta la ooma siiyan waxay leeyihin waa hiqatun muطlaqan ama ikhtilaaطuhu falam yuair fii xadiidihi bay leeyihin xadaanii abi abi jarir bn xazim can qataada bni ducaamat asaduusi min saqaar الtaabiciin qaala qultu lianas waxaan ku wuri kayfa kaana shacru rasuuli illah timihii nabi maxamed sidee bay ahaayeen sala allahu alayhi waalih wasalam qaala wuxuu ihi saxaabigu anas ah oo in badan nabigu u khidmayn jiray lam yakun ma ahayn timaa nabi maxamed biljacdi tima adag maysan ahayn walaa bisabti tima bisqoollee aad u kala daatana maysan ahayn waa inaga soo marray inay xujuna ku jir tima laabmahayo oo xaggana baxhayo oo dhexda ka jabahayo oo soconaya inay ahaaye kaana waxaa timaa nabi maxamed cafwan kaana yablugu shacaruhu timihiisu waxay gaari jireen shaxmata udunayhi dhagihiisa carjawdooday gaari jireen markay dhexda marahayaan aysan markaa aada u bixin weeye xadiidka markaasoo waa xadiid saiixa xadiid saxiixa weye xadaana maxamed yaxya ibn abi cumar almaki alcadani min asaabi saaib musnad saaxib lmusnad waa nin imaamu iqo oo jabalo xaafida ah weeye aad wa wax uga warshaa muslim muslim iyo tirmidi waxbay aada uga wariyaan weliba mararka qaarkood tirmidi jaamiciisi iyo shamaailkaba in badan wuxuu ku odhan doonaa ibna abi cumar buu ku dhihi ibna abi cumar haddaad ku maqasho fii kutubi atirmidi shamaailkiisa iyo jaamiciisama wadaadkan weeye maxamed bnu yaxya marka magaciisu dhamaystiranya waa maxamed bnu yaxya ibn abi cumar alcadani almaki tilmiidu sufyaan bnu cuyeyna laazama sufyaan sideed iyo toban sanoo sufyaan wax ka baranaya la fadhiyay marka riwaayaadkiisu waa can sufyaanba inaad ku aragta can hayri sufyaan waa naadir sheekhu wax ka qadanhayo waxaa weeye sufyaan wixii ku jiray buu koobiyaystay sideed iyo tobankaasna wixii uga soo dhici karay buu la wareegay oo ka qaatay qaala wuxu uhi imaamkaasi xaddaanaa sufyaan waa ninka iskala kitaab liimaan kitaab liimaan buu leeyahy asna mabuuc oo makaatibta badda yaalla nin aad u qiimo badan wey xaddaanaa sufyaan bnu cuyaynata abu moxamed alhilaali an bn abi najix wasmuhu cabdullah wiilku cabdulahi baa l odaygana yasaar baa laihahdaa ibnigu waa cabdullah ibn abi najix odayga abu najix yasaar baa loo yaqaanaa magaciisa an cabdillahi bn abi najix abu yasaar can mujaahid ibni jabrin can ummi hani binta abi aalib ummi hani kunyadeedu bay caan ku tahay magaceeda waa laisku khilaafay bacdu ahlicilmi faakhitay ku sheegeen barhkoodna hinday dhaheen barhkood caatika yidhaahdaan caatika binta abi aalib faakhita binta abi aalib hinda binta abi aalib waa shaqiiqatu cali bn abi aalib laxmi bay ahaayeen cali bay la dhalatay iskooyska ba ahaayeen can ummi hani bint abi aalib radi allahu tacaala canha qaala waxay tihi umma hani qadima rasuul rasuulka ilaahay baa soo galay makata makuu soo galay qadmatan ay maratan waaxida mar buu yimid wey qadmatan mar buu yimid ujeedaa min alquduum soo gelidula laga keenay qadima rasul sal l slam makata qadmatan mar buu nabigu maka yimid walxaal lahu ay u ahaatay arbacu hadaa'ic jamcu hadiira hadaairtu waa hadiira waa facaail faciila facaail lagu jamciya dafiiro iyo dafaair iyo hadiir iyo hadaarba waa isku mid waana halabta hadiiradu waa timaha soo dhaca ee ama xagga fooda usoo dhaca ama geeska u dhaca timaha intay baxaan dhoorku waxaa inagu dhihi jiray haddaynu soomaali nahay dhoorkoodii oo kale dhoor dheeraaday oo soo dhacay waana dawaa'ibadan loo jeedaa khuslada ama rucubta timihii soo dhaca ee mursaladeen la xidhin ama aan la dabin ama aan la tidcin ama aan la soohin adaairta la yidhaha hadday duubantoo la maroojiyo kadibna la sii daayo dafiira la yidhaha dafaairna waa lagu jamciyaa haddii laysku duubo oo laisku celiyo oo la xidhana caqiisa la yidhaha caqiisa ayaa la yidhahdaa marka caqiisa caqaa'isna waa lagu jamciyaa marka caqiisa ma ahayn dafiirana ma ahayn ee khadaa'ir wey waa tima dhowr oo dheeraadoo baxo ayagu iskood kaga dhacay bay ahaayeen xadiidkaani culamo badankoodu way way eh, taxsiiniyaan laa siyama mutaahiriinta tirmidina wuu eh, taxsiiniyaa fi jaamicihi laakiin sida sawaabka xadiidkan inuusan sugnayn weeye xadiidkan sida sawaabka ama sugno wuxuusan u sugnayn mujaahid ibnu jabr can ummi hani samaaciisa marun baa ku jira mujaahid ibnu jabr lam yasmac eh, laa acrifu lahu samaacan buri bukhaari bukhaari tirmid baa soo guuriyey fii cilalihi bukhaari buuna weydiiyey sheekiisa ah wuxuu hi ka warran mujaahid hal samica can ummi wuxuu hi uu ka wariyaa walaa acrifu lahu samaaca marka inqiaac bay bukhaari tilmaamay calaa shardihi isagoo le wuxuu qabaa in sheekhii ardaygiisu uu samaac caddeeyo uu ardaygu yidhaha wuu ii warramay ama waan ka maqlay wixii la halmaalay hadduusan caddaynin canba ha ku wariyee ardaygu inuusan mudallis ahayn ardaygu waa inuusan mudallis ahayn canba ha ku wariyo wa maca daalika waa in la hubsado mar inay kulmeen in ay suuro gelato kulanku imkaanu liqaa bukhaari ma rabo wuxuu rabaa ima hubuutu samaaci xaqiiqatan wa ima hubuutu alliqaa aw illaqaa bayna ashaykhi watilmiid buu shardiyaa tilmiidku waa inuusan mudallis ahayn waa hadduu markaasi cancanaynayo sheekhan uu wax ka cancanaynaya can wax kaga warin hayana waa inay mar un kulmeen inay isku waddan joogeen ama nairobi wada joogaan maa tanfac cinda albukhaari shardigu shardi adag weeye muslim iyo jumhuurtuna waxay leeyihin cancanatu hayr اlmudallisi waa maxmuulatu cala الsamac agtooda cancanatu hayr اlmudallis ninka mudalliska aan ahayn cancanadiisu waxaa lagu laga soo qaadahayaa samac mujaahid mudallis ma aha canna waa kaga wariya ummi hani zaman ahaanna waa is soo gaadheen oo mujaahid wuxuu dhashay labaatan iyo saddexdii hijrada ayuu dhashay ummu hanina waxay dhimatay fii khilaafati mucaawiya walaalkeed cali bay kasii dambaysay idan quraabata labaatan sano bay wada noolaayeen wax ku dhow ama ka badan idan nololla waa isku soo gaadheen wayna kulmi kareen mujaahid ibnu jabr almakina mudallis ma aha mar hadduusan mudallis ahayn wa cancanatu hayri اlmudallisi maxmuulatu cala الsamac maxaa yeel lianna liqaa waa mumkin mujaahidna mudallis ma aha idan waxaan ku xambaaraynaa in mujaahid uu u mihana wax ka maqlay hada waa ra'yu اljumhuur waana ra'yu muslim oo man waafaqah ama bukhaari ma yeelaayo imaa inaad tirada xadaanat xadaatnii umu haani'in ama hee aan hubsana mujaahid iyo umu haani mar inay kulmenooda fadhiisteen intaa waa in la hubsado idan hadda haddii la waayo wuxuu ku dhihi bukhaari laa acrifu lahu samaacan warkiisu halkaasuu ku saaran yahay haddii la odhan lahaa marka ra'yiga jumhuurta xoog badan ee bukhaari sanadkiisa adag intaad nagadiisa wadaado xadiidka maad saxiixisid cillo kalaa jirto mujaahid ibnu jabr waa kaiiru lirsaali can saxaaba yursilu kaiira can saxaaba marka asagoo bukhaari u yidhi laa acrifu lahu samaacan imaam weyn ah wa dalika yursil mujaahidun can saxaabati kaiiran labadaa hawloodba hee way soo kordheen waxaa kaloo soo kordhay xadiidku shaahid ma laha nebi maxamed baa halab dheeroo soo dhacday oo timo soo baxsan oo soo dhacay oo khadaa'ir dhowr buu nabigu lahaana xadiid kale kuma imanin tafarudka macnaha iyo sanadkoo inqitaac lagu sheegay ama uu bukhaari tilmaamay iyo mujaahidoo yursulu kaiiran inhaa marka laisu geeyo xadiidku inuusa sugnayn bay u badan tahay nimanka marka xadidkan kala sarbaxee timaha intay duubtaan sii daaya dheereeya ama qayb la baxaa xadiidkan ay ku dhegan yihiin waliba riwaayo kaloo timid wa kaana lahu arbacu dafaa'ir oo timaha in la tici karo intii la tico sida xadhigga iyagoo aad moodo maraan ama xadhigga aad moodo dheer la sii daayay niman baa halka kala sarbaxay timaha waa la sii daysan karaa waa la dheeraysan karaa dhibmo nabigaa dheeraysan jiray taa lagama hadlay lakin waxaan isku haynaa timo goyn loo dubo dheeroo xagga u baxa sida haweenka oo kalea ragga ooma ogelin hawsha iyada hawl dumareed weeye xadiidkana ma sugno baan leenahay dad kale waxaan taqliidinaynaa muxuu ahaaye imaam tirmidi oo taxsiiniyana war meesha ku jira almuhim cagahaad ku taagan tahay ma xoog badno xadiidkaadana far baa la gelin karaa gabagabadu waa sidaas wadaadka isagu muxaqaqa wuxuu leeyay waa daciifun liinqiaacihi daciifun liinqiaacihi hebel baa daciifiyey waxaa kaaga fiican inaad ogaato cillada sanadka adugu cillada sanadka ila anna waxaa laga yaabaa sheekha aad leedahay sheekh hebel baa daciifiyeyba in lagugu soo tuuro oo lagu ihahdo wadaadka waxba ka dhegaysan mayno xadiidku waa daciif yaa daciifi sheekh adiga sheekh baa kor noo dhaafa lagu odhan karaa marka looma baxaba cilladaa lagu dhagaa la sheegaa xadiidka fulan ibnu fulan baa ku jira oo daciif ah idan ragga tadciifiyiina waa niman waaweyn oo mujarixiin ruwaad o dhan baa loogu xukuntamo ragga ayagu loo noqonaya asxaabu ljarxi watacdiila nin muran ka keeni kara lama arko ee waxaa laskusta wadaadaha dambe ee wax saxiixiyo weeye amaa bukhaari iyo muslim iyo axmed iyo muxuu abu daa-uud iyo Eh, abu zakariya bnu maciin iyo ragga aimada yaxmi saciid alqataan iyo shucbe iyo raggaasagoo mujaraxiinta mucadiliinta waa dhexdhexaad wey ummadoo dhan baa uxukuntanta faniga marka la marayo xadiidka ah marka hebel baa ku jira cillada inaad abbaartaa kaaga fiican markaa kadib haddii lagu yidha cilladaani adag lagagama horreynin hebel baa ila qabadhi oo cillada aan anugu ku dhegay hebel baa wax ku daciifiyeyba markaa dambe wadaadka soo tuur laakiin adaad wadaadka aada soo tuurto in sankaba lagaga dhuftaa laga yaabaa qadima rasul sal l slam makata markuu soo galay qadmatan soo gelid walxaal lahu arbacu khadaa'ir isagoo afar timooo dhaadheer leh ama afar foodood leh macnahaas xadiidku xambaarsan yahay xadaanaa suwayd ibn nasr almarwazi qaala xadaanaa waana sheiku النasaaءi wالtirmidi ninkan suwayd ibn nasr almarwazi waa sheiku min shuyuukhi الtirmidi والنasaaءi qaala xadaanaa cabdالlahi bn mubarak imaam اlmuslimiin wa shaykh اlislaam can macmar ibn rashid abu curwaة اlyamani can haabit ibn aslm albunani can anas bni malik radi allahu tacala canhu ana shacra rasuuli الlah rasuulka ilahi timihiisu kaana wuxuu ahaa shacarku weeye ilaa ansaafi udunayhi ilaa ansaafi udunayhi dhagihiisa labadiisa dhagood bartamahooda labadiisa dhegood bartamahooda daai waxaynu soo maray nis baanu soo maray hadda waa la jamciyey waa idaafat ljamci ilmuana way timaadaa idaafat muana aljamci ilmusana udunayhi waa la tatniyey nisfigana ansaafale waa la jamciyey marka waa min baab idaafat اljamci ila اlmuana faqad saqad quluubukuma oo kalan bay la tahay faqad saqad saqad quluubukuma marka jamca huna waxaa looga jeedahayaa maa zaada cala alwaaxid wixii un hal ka badanba oo xataa musanihibaa jamc iska noqonaya calaa ra'yi almalikiya wa bacdi ahli اlcarabiya ilaa ansaafi udunayhi dhagihiisa bartankooday gaari jireen waa markay timuhu markaa ay yar yihiin xadiidkaas asaguna waa sugan xadidka horaa ayuu la macno yahay xadaanaa suwayd ibnu nasr abu almarwazi xadaanaa abd qaala xadaanaa cabdullaahi bnu mubaarak can yunis bn yaziid alayli can الzuhriy moxamed ibn shaab الzuhri qaala xadaanaa cubayd lahi cabdillaahi bni cutbata bni mascuud can ibni cabaas waa nin hudali cabdullahi bn cabdillaahi bni cutba ibni mascuud cutba iyo cabdullahi bn mascuud ba walaalo ah marka waa ninuu adeer cabdullahi bn mascuud u yahay waa ninkaan ama adeer adeer buu unoqonaya laba adeer can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma ana rasuula اllahi salى اlه alay slam kaana nabigu wuxuu ahaa yasdilu ama yasdulu bidami daali wa kasriha waa isku mid labadaaba waa la sheegaa yasdilu yasdulu kaana rasul rasulka ale wuxuu sal slam yasdilu midka raaraciya acarahu shacarahu timihiisa sadligu waa in timaha aad shanlayso sii dayso wixii hore u hore u dhaco wixii dhinacyahana ay sida usoo dhacaan gadaal madaxaad o dhan waa inuu gembis noqdo gembis xagga hore iyo xagga dambe iyo geesahaba timo ay fooraraan sida qudhac u foorarsato markaasaa la yihahdaa mxuu ahaay sadliga sadligu midkaas wey marka timihiisu dhankay udhacaan eh, wixii foodaan hore usoo dhacaysaa wixii xagga jeegada iyo qadadka xigana dadaal buu udhici wixii geesaha xigana labada dhinacee marka eh, aysarka iyo aymankaabay u kala dhacahaya wa kaana almushrikuuna mushrikiintuna waxay ahaayeen mushrikiin maka wa ahl awthan yafriquuna ama yafruquuna bidami الra'i wa kasriha waa isku mid iyaduna yafriquun wa yafruquun way sheexayn jireen yafriquuna way kala geyn jireen ru'uusahum timahooda ru'uusahum timahooda wa min baab mxu ilaaqu mxuu ahay eh, almaxal wairaadat ilxaali waxaad dhihi jirteen weeyaan waxaa hadda la kala geen madaxa ma ahe waa timaha ila madaxu waa maxalkii maxalkii ay timuhu ku ooleen wey xaaliga meesha ku yaalla ee ku dhajisanna waa shacarka waxaa la farqinee la sheexayn ama la sadlina waa timaha marka min baabi ilaaqi almaxalli wairaadati alxaali waxaad dhihi jirteen wey yafriquuna ama waa min baab taqdiiru mudaaf waxaan dhahayna yafriquuna he shacra ru'uusihim shacra ru'uusihim ama shacar baad qadari ama hawlihii hadda aan sheegnan baad ka soo qaadi wa kaana almushrikuun gaaladu waxay ahayn carbeed mushrikiin alcarab yafriquuna kuwa sheexeeya sheexayntu waa taqaana waa in timaha laba dhinac bisa loo kala tuuro halkaas intii laga geliya bir baa halkaa la marin marka xaggaa loo rogaya qaybna xaggaa loo rogay halkana way muuqanaysaa qolyihii timaweynka soo garan maysid ee hawshay samayn jireen oo kale wey sheexaa la yihahdaa waa timaha la sheexaynaya laba dhinac baa loo kala goynay loo kala saaraya yafriquuna ru'uusahum wa kaana ahlu kitaab ahlu kitaabku waxay ahaayeen yasdiluuna kuwii raariciya oo si siman jamiic aljawaanib jamiic aljawaanib usii daaya ru'uusa madaxooda timahooda wa kaana suban waxaa yuxibu kii jecel muwaafaqata ahli lkitaab ahlu kitaabku nabigu jeclaa inuu waafaqo hadday mushrikiintii ahlu awhaanka ahaa iyo qolyihii ahlu kitaabka midkood inaad raacdo ama aad ku dayato ay isku kaa qabsadaan hadda ahlu kitaabka dhaamo room weeye fii maa shay gudihii lam yumar aan la amrin fiihi shayga gudihiisa bishay waxaa nabigu aan la amrin inuu wax ka sameeyo ama xukm uusan ka soo degin ee min baabi alcaadaat waalafcaal almubaaxa ah wuxuu ku jeclaa inuu ku waafaqo ahlu kitaabka wixii laakiin diin iyo amar iyo sharci ka yimid cidna nabiga ku raaci maayo amarka ilahay unbuu raacahaya wa kaana yuxibu wuxuu jeclaa suuban muwaafaqata ahli kitaab inuu ku waafaqo nasaari yahuud weeye fii lam yu'mar fiihi bishayin ay bixukmin waxaan xukum sharci ah uusan ka soo dhegin amru ibaaxa wa amru nahyin wa amru wujuubin waistixbaab wanadbi waxa aan xukum ka soo degin ayagu inuu ku waafaquu jeclaa uma intaa kadib faraqa rasuul rasuulka ilahi baa sheexeeyey ra'sahu madaxiisa kala qaaday oo kala saaray oo laba dhinac u kala rogay xadiidku waa sugan yahayo waxaana ku jirta dhaqan nabigu lahaa inuu timaha sadliya ah sadliya inuu samayn jiray haddana waagi dambe uu tafriiqa iyo faraqa uu nabigu u dambeeyey inuu sheexeeyo ah labadu inay bannaan yihiin bay culammadu u badan yihiin labadoodaba in timaha la sheexeeyo oo la kala rogo iyo in gembiskaa loo daayo oo tan walba dhankay doonto loo rogo horay iyo gadaal iyo garbahaba loo sii daayo dhinacyaaba loo sii daayo labadaba inay bannaan yihiin ayay culammadu u badan yihiin kadib waxay ka niqaasheen teebaa fiican ninkii nabiga ku dayanhay ee sunnada min sunan caadaadka nabiga kaga dayanhaya ajri buu ka heliyey kee keebaa fadli badan waxay leeyihiin wadaadaha badankood kii u dambeeyey oo waa maxay faraqa ah oo sheexada in la sheexeeyo ah sadligu isagoo bannaan haddana tafriiqa ayaa fadli badan liannahu waa aakhiru amri muxamadin sala allahu calayhi waaalih wasalam ayay leeyihiin amaa masalada ku saabsan in nabigu uu jeclaa inuu waafaqo ahlu kitaabka fii ma lam yumar fiihi bishayin culamadu waxay leeyihiin waa intaan nabiga la amrin inuu khilaafo qabla الnahyi can mushaabahatihim weeye intaan la amrinayna nabi allow nimankaasi waa niman mucaanidiin oo dhib badan oo diinka lagu karlaya ka fogo aan la dhihin bay ahayd qabla الnahyi bay ahayd saasna muran ma laha cinda jumhuur ahli اlcilmi wadaaddo yar baa jira oo ayagu waxay qabaan oo jumhuurtaa khilaafsanoo waxay leeyihiin xataa bacda annahyi bay ahayde laakiin nabigu xusan u sameeyey lita'liif in ayaga soo dhaweysto oo mushrikiinta marka uu fogeeyo ayaguna waagidan nabigu markuu soo dhaweysto oo uu qibladooda u tukaday oo timihii say u sheexaysteen u sheexay muxuu ahaayey ay u sadliyeen u sadliyo ayuu nabigu rabay inuu kusoo dhaweysto ninka dhaqankaada kugu raacayso inaad soo dhawaysata maaha waagidanba markay muuqata inay mucaanidin yihiinna xadhiggaba waa u gooyey oo addaa saa odhanhaya yani isbaat bay u baahan tahay hawsha iyada ah sababku waxaa weeye qariinada ah fii lam yumar fiihi bishayin waxay caddaynaysaa inay tahay qabla الnahyi can mushaabahatihim wa muwaafaqatihim lannu waxaa ku jirta nabigu wuxuu jeclaa ahlu kitaabku maadaama ahlu diini wa ahlu kitaab yihiin kuwana mushrikiin iyo ahlu wahan ay yihiin oo waxay samayn hayeen baan ka soo gaarnay iyo caadaad jaahiliya iska ahay nimankana inta badan waxay samaynhayaan diin iyo kitaab bay u tiirin jireen waa yahuud iyo nasaaro ayagaas inuu waafaqa nabigu waa jeclaa leanno ayagaa diinta u dhow laakin waa fii ma lam yumar fiihi bishayin laakin bacda nusuusi الnahyi can muwaafaqati ahli kitaab wاlmr bimukhaalafatihim ee nabigu khaalifu ahli kitaab alyahuuda wالnasaara uu nabigu yidhi hadda ma waafaqi karaba caado ayagu lahaayeen weeye oy carabta kale kaga duwanaayeen iyo dadka kale marka nabiguna inuu khilaafa la amray idan inay xadiidku yahay qabla nahyi can mushaabahatihim wa mukhaalafatihim lays amrin ka hor inay ahayd ayaa xoog badan hada huwa sawaab taliif bay ahayd iyo hawlaha waa iska ijtihaadad bacdu ahlicilmi ay la yimaadeen saxna ma aha xadaana maxamed bashaar bn daar sheikh اljamaca qaala xadaanaa cabdiraxmaan mhdi can ibrahim bni naafic almaki can ibni abi najiix haddaynu soo maraynay cabdullahi ibn abi najiix almaki can mujaahid ibnu jabrin can umihani waa xadiidka hadda aan marno ariiq kale ka yimid da waxaynu ku soo maray min ariiqi sufyaan bni cuyeyna xadiidkiis labaatan iyo sideedaad soo ma ahayn maxamed ibn abi cumar alcadani can sufyaan bni cuyeyna can ibn abi najiix hunaana wuxuu ka yimid can cabdiraxman ibn mahdi can ibraahim ibni naafic almaki can ibn abi najiixin an mujaahid bn jabr almaki an umi qaala waxay tihi ra'aytu rasul lah sal slam baan arkay daa dafaaira arbacin daa dafaaira arbacin raaytu rasuul allah rasuulka ilah baan arkay daa dafaaira isagoo u saaxiiba tidacyo ama halab dhaadheer arbacin oo afara dafaair waa jamcu dafiira dafiira iyo khadiira labadaba dafaair iyo qadaa'ir baa lagu jamciyaa dairadu marka iyo qadiirada fari baa udhexeeyo qadiiradu waa timaha iyagu soo dhace dhowrka aan xidhnayn ama aan la duubin ama aan la sooyna siday u baxeen usoo dhacay amaa dairadu timaa marka la duubee la falkiyo ee saa loo maroojiyo sida haweenku u maroojiyaan ama u tidcaan timaha riwaayada markay khadaair baa xoog badan riwaayadaasa xoog badan haddii ubaa ku sugnaado weeye in cille ku jirtana waynu tilmaanay ra-ytu rasul la rasulka markay daa dafaaira isagoo isagoo le mxuu ahaaye dhoorar ama farduubyo arbacin afar ah daa dafaair idan ciladii hadda aynu soo sheegnay un baa ku jirta haddaad xadiidka taxsiinisana ariiq waa ama saxiixisana waxaad maraysaa cancanatu gayri اlmudalisi waa maxmuulatu cala الsamaac mujaahid ibnu jabrin mudalis ma aha waqad cancana can umi haani'in halkaasaad maraysa ayib haddii daciifiyana inqiaaca uu tilmaamay bukhaari iyo mujaahid mujaro in badan wax irsaaliya iyo dhaqankan iyo matnigan oon laga soo guurinin can hayri umihani aan laga soo guurinin oon xadiidku shaahid lahayn inaha marka laisu geeyo xadiidku markaa cilay u noqon karaa baabu maa jaءa fii tarajuli rasuulilah wuxuu ku yimid nabi maxamed shanlaysigiisi tarajulku iyo tarjiilku waa isku mid waana tasriixu shacari timaha in la shanleeyo oo la feedho waxaynu dhihi jiray waana min baabi nadaafa waana shay wanaagsan xadiis baana ku yimid man kaana lahu shacarun falyukrimhu ninkii timo ha karaameeyo ha nadiifiyo ha hagaajiyo xadaanaa isxaaq ibni muusa ibni muusa alansaari abu muusa almadani shaykhu muslim wاnasaa'i wabni maaja wاtirmidi abu muslim iyo sunanka ayaa wax ka wariya oo marka bukhaari iyo meeshu waxaa ka maqan abu daauud bukhaari abu daauud mooyeen waa sheekh اljamaca waxaad dhigi kartaa ilaa aba daauud wاlbukhaariya bukhaari iyo abu daauud mooyeen afarta kale oo muslim iyo nasaa-i iyo ibnu maaja iyo tirmidi oo haddaba aan hayno nin imaam صaxiibu xadiiث صaxiibu fiqina wey qaala wuxuu uhi imaamkaas xadaثna macan ibnu ciisa alqazaaz qaala xadaثna malik bnu anas can hishaam ibni curwa can abihi curwata bni zubayr can caaisha xabriirtii bu wax ka warinhayaa de caaisha lin asmaa bay la dhalaatay curudan waa ina zubayr zubayr ibnu cawaam zubayrna hadde asmaa bint abi bakr baa u caruur dhashay can caaisha radi allahu tacaala canha qaala waxay tihi um lmuminiin kuntu waxaan ahaa urajilu mid difeedha ama shanlaysa ra'sa rasuulillaah madaxii nabi maxamed sala allahu alayh ali wasalam wa ana xaaidun anoo dhiirkaba aynu soo maray tii haddaay oo kale unbaad samayno ama adigu waa min baabi ilaaqi almaxali wa iraadat alxaali baad dhihi ama ama waxaad qadaraysaa taqdiiru mudaafin maxduuf oo kuntu urajilu shacra rasi rasuulilah shacra ra'si rasuulilah ama ra'siga waxaa looga jeedaa shacarkii baa looga jeedaa oo maxalkii baa la sheegay wixii maxalka ku yaalay oo timiha ah ayaa loo jeedaa baad odhan kartaa kuntu urajil ra'sa rasuulilah madax maxamed baan shanlayn jiray ama feeri jiray wa xaaidun anoo markaa dhig qaba xadiidka marka waxaa laga qaatay isaguna uu tilmaamahaya in timaha la nadaamiyo oo la shanleeyo inay bannaan tahay oo min sunan caadada ay tahay nadaafadna tahay qiimana wanaagsan tahayna waxaa kaloo laga qaatay in dumarku ay u khidmeeyaan oy wanaagsan tahay raggooda u khidmeeyaan timaha u feedhan u shanleeyaan garhkaa u shanleeyaan intay kari karaan oo ay ka mid tahay cishrada iyo wanaagga u dhaxaysa labada isqaba waxaa kaloo laga qaatay in badan alxaa'id uu daahir yahay gabadha xaa'idada jidhkeedu inuu daahir yahay uusan nijaaso ahayn iyadoo xaa'ido ah bay badankii iyo jidhka nabi maxamed shanlaynaysaa radia allahu tacaala canha xadaثna yusuf ibnu ciisa ibnu dinaar الzuhri waa bukhaari iyo muslim shuyuukhdoodu ka mid yahy waa min shuyuukh الbukhaari wa muslim ninkaan nin aad u qiimo badan weeye qaala xadaثna wakiic ibn jarax abu sufyaan الru'aasi qaala xadaثna الrabiic ibn صabix الsacdi albasri awalu man alafa اlkutuba fi lbasra lyada basra ninka u horreeyay kutub kutub xadiia alifay buu ahaa kutub xadiii ama fiqi ama masaa'ila ninkii u horeeyo qoray baa loo tiriyay imaamka arabiic bnu sabiixa sacdi albasri wa kaana mujaahidan caabidan saaxiba ghaswin wa fadlin aad baa loo ammaanay ama min xayu alxifdi waa nin saduuqa xasan alxadiid sida raajixa ah ragga waaweyn ee xifdiga ku fiican ma ahay laakiin saaxiba zuhdin wa cibaada wa ghaswin wa jihaad uu ku caanbaxay waa lagu nin caanbaxay buu ahaa awalu man allafa alkutuba fi lbasrana waa ahaa marka e, ninka warkiisu intaas wey an يزيد بن abاn huw الرqاaشhiy abu cmr الbsri زahid ضaciif waa nin ضaciifa cilada xadiidkuna waa asaga يزيid بn abاn الرaqاaشhi ayaa ضaciif ah zaahid buu ahaa caabid ah laakiin zuhd iyo cibaada basn ma tanfac fii baab الxadiiث hawshaas in lasoo bartay ila tahay ilaa waagi dambe odhan jiray rag badanoo xufaad ah ma أkar الkdiba fi الصaaliحiin ma raأytu اkdiba e, e, أkar fi saalixiin nimanka saalixiinta cubaadda niman ka been badan ama beentu ay kaga badan tahay maana arag yani beentay ka hadlayan waa maay waa alkhaau fi lxadiid ninku waa nin iska cibaada badan oo wardi badan oo quraan akhris badan oo masaa'idgalid badan oo laakiin baabkan riwaayada muraajace iyo mudaakare iyo daba istaag iyo kitaab baadid iyo xifdi adag iyoba u baahan yahay isagoo iska khayr badan baa mar sheekhu bal xadiis noo yeedhi indhuu isku qaban waa sii daynhayaa wuxuuba la gafahaya fadhiga fadhigiisi ma ah marka ma raytu lkadiba akara fi saalixiin saasay uga jeedaan mm. marka waa saalixun fii diinihi laakiin saalix ma aha fii xifdi wa riwaayatihi saasay ujeedaan an yaziid bn abaan araqaashi huwa araqaashiyu cafwan can anas bni maalikin radia allahu tacaala canhu qaal kaana rasuul اllah rasuulka ilah wuxuu ahaa yuksiru kii badiya dahna ra'sihi madaxiisa inuu subko u dhaashado oo saliideeyo timaa yani madaxda la marina timi loo jeedaa kaana yukiru dahna rasihi madaxiisa ay dahna shacari rasihi inta anadu soo sheegnay oo ama iraadat lxaali aday ku jeedaay ku taal ama mudaaf qadare iyo wa tasriixa lixyatihi tasriixa waa maxay waa tarjiilkii ayna hadda tilmaamaynay tasriixa wa kaana yukiru tasriixa lixyatihi garhkiisa inuu feedho oo shanleeyo timihii garhkee badnaa nabigu badan jiray wa yukiru wuxuu kaloo badan jiray alqinaaca qinaacu waa marada yarta ah ee madaxa marka la cilaanto lagu xidhay cimaada looga dhig koofiyadda cadbad qabtaa ama cimaad cadbad wadataa madaxi baad soo cilaamatay hadda bac baa lagu xidhaa waa aragteen waag hore karin yar oo tin yaa madaxa lagu xidhi jiray saan marka saliiddii iyo cilaanka usoo gudbinoo koofiyadii iyo cimaadda uusan kaaga hadlaynin qinaacu midkaas weeye good yar ama karin yar ama maro yaroo madax lagu duubo oo lagu xidho weeye cisaaba wayughiru اlqinaaca hogogtu badin jiray hagog ma hogogtu maradan weyn la qaata le qinaacu waa xisaabada madaxa lagu xidho kaniiro madaxa lagu xidho weeye oo markaa saliiddii madaxa aad marisay ama cillaanka aad marisay dharka aad kaga dhawrayso wayugtur wuxuu badin jiray alqinaaca mara yar inuu madaxa ku duubto wiqaaya mxuu ahaaye lihawbi can ilkhidaab ama can idduhni ayib xataa kaana hawbahu ilaa aad maridiisa moodo hawbkaas waa qinaaci ma aha maradii kale nabigu uu qabay xataa kaana hawbahu ay kaana qinaacahu ilaa aad maradii yarayda nabig madaxa ku dumana aada moodo awba zayaatin saliid iibiye maradii saliid iibiye zayaadku ninka saliidda iibiye baayicu zayd ama waa saanicu zayd ninka sinta shiida asagu sameeya saliidda ama iibiye suuqa la fadhiya ayaa zayaadka la ama saanici weeye ama waa baayici idan marada idantaa waxaa ka caddaynaysa nabig madaxuu ku badan jiray had iyo koorba marin waa dhaashan jiray waa saliidaysan jiray maradii yaradu madaxa ku xidhan jireen waxay noqotay maro guduudan ood moodo nin saliidla-a ah maradii ee maryaha kale nabigu uu xidhay dharkiisa maryo nadiifay ahaayeen waxa laga hadlaya ma aha khamiiskiisii iyo cumaadiisa ma aha wa laga hadlaya waa laga hadlayaa maradii madaxa ku xidhin jiray saliid yar haddaad mariso ood haddana aada masar ama mindiil madaxa ku xidhato saliiddu ka muuqan mayso laakiin markaad si fiican madaxa u dhaashto ood ka buuxiso oo haddana karin ku xidho oo haddana berri oo kale aad samayso oo haddana usbuuc kadib aad samayso maradi way gududanaysaa maradi yared baad gududanaysaa kaana thawba ay thawba alqinaac ma aha thawba libaas marada xidhashada ma ah haddii kale nabi maxamed baa nadaafad darra aba meesha ka soo bixi hawshuna khatar bay noqonaysa ayib nabiga inaad naqsi ugeysatay iyo tanqiis baa kasoo bixi casarkan inaad markaa un lagugu xukumo halis wey waliba maalik maalikiya hadday ku helaan ood nabiga wax yar ka agbaxdo maalikiyu malagaabaa galay nimanka oogu adag wey subanha in la difaaco maalikiyu laguma gaadho hadal yar oo wanaag baa oga jeeda hadday ka ursadaan in aad nabiga xun kaga sheegayso leexadaa ku taqaana qaadiduna wuu kuxukumhaya wax kaa furfuri karana lama arko rag badan oo culama saa ku laayeen qudaad bay saa ku dileen aimo mafaati bay saa ku dileen ilaa uu dahabi kaga calacalay kitaabkiisa zaqalulcilmi uu yihi qudaadda maalikiyada ilahay ka cabsadeen bu baashan ay dadn fooda ka gelina dadka laynhayaan ha joojiye marka maalikiyo iska ilaali ayib maxaa yel imaam maalik baa hawshaa ku adkaa in yar hadduu kaa orsado zandiiq buu ku leeyay wax yar hadduu kaa orsado oo innaga soo maray nin baa yidhi sujuuddii rukuucdi waajib ma aha markaasuu waa zindiiq uqtuluuh markaasu wuxuu yihi waxaan oga jeedaa lafdi ku yimi kitaabka ilaahay lafd اlwaajib aw اlwujuud lam yarid fii kitaab illah walaa fii sunati rasuulihi ee ma diidani sujuudu rukuuc inay rukn arkaani salaa yihiin maali wuxuu ihi malcuun baa tahay lacanaka allah maxaa jira meeshaa waxaa ka iman buuri haddaad tirada caamada ku tira sujuudu waajib ma aha inay fududaystaan hee sujuuddii rukuucdi arkaanu sala baa la fudaysa waagidaba diinta baa laga bixi marka maalig hawshaas hadduu ma ogolay imaamkaa ku adkaa imaamku hadduu sidaa noqdayna ardaydina waa halkiibay mareen waxaa la ardaygu macalinkiis meelun bay oga ekaaday ninkii gebiye sidaasoo yii ardaygu macalinkiisi mee wuxunbu ka shabihi qaab hadalkii ama qaab fiqiyaadkii istimbaadkii wuxunbu wuxunbu kaaga hadhay macallinkii wax ku baray ay sanad aad la joogtay ama bilaad la joogtay dhaqankiisi wuxun baad ka qaadan koradka taabada xarafka su uqallocins ad uqallocayso xun baa kaaga haray ma dhici karto lanno ibaaca beesharku waa akhaad bini aadamku ruuxii in yar la darsaa waxuu ka qabanaya haddaad usbuuc qolya mooryaan la seexato hadalkoodii iyo kaftankoodii aflagaadi xun kaaga hadhay marka waa laga fogaada waxa looga cararay sidaas wey bini aadam baa tahay dhagax matiin meel fadhiye bini aadam way ku saamaynhaya way ku raadaynhayaan marka eh, saan oga soo bixin marka culummadu hawsha iyada ah oo maalikiina aysan leexada kuu saarin kaana thawbahu thawba alqinaca waa masarkii yaraa nabigu madaxa ku xidhan hayo almuhim xadiidku waa daciif weeye oo ciladiisu waa yaziid ibnu haaruun yaziid ibnu aban alraqaash azaahid adaciif baa xadiidku cillo u ah haddii laakiin laluqluqo la taxsiiniyo waxaa weeyaan oo tabaqada yaziid wax lagu fiiriyo oo ay u fududeeyey rag ba ila waa saduuq yidhi waxaa weeye oobka halkaasaad ku fasiraysa muhiimaddu xadidka waxaan ka fahanay calaa dacfin fiihi in nabigu madaxa subkan jira oo saliidaysan jiray garhka feeri jira oo shanlayn jiray mararka qaarkood madaxa saliiddiisa uu iskaga dhigi jiray safaleti ama masr ama marayr iskaga xidhi jiray sanadku waa daciif xadana hanaad ibnu sariy idan hadday sugnaatay man kaana lahu shacrun falyukrimhu timahaasi shacarkii madaxa iyo shacru lixyaba waa loo wada jeedaa haddii la yihahdo xadiidka wuxuu ku dhacayaa shacru ra'sina shacru lixya waa maqiis oo laga qiyaas qadan waa la ilxaaqin waa isku baab meella lagu kala geyn maayo isku meel bay marahayaan xadiidka marka sugan ayaa kaaga filan xadaana hanaad ibnu sar abu sariya alkuufi qaala xadaana abulaxwas sallaam ibn sulaym alxanafi dabaqadan hadduu dhaco waa ninkaas weeye eh, marba adaad sheikhu sheikh uu noqdo ninka inta badan halkaa dhaca waxaa weeyaan eh, waa salaam ibnu sulaym alxanafi ninkaas wey alkufi ama ninka isagu dhacaa ee meesha ashca u yaallo ama meesha aabihii u yaallo ama masruuqoo kale ku dhawaada waa nin cawf la yidhahdo waan gaari doonaa ibn malik ninkaa waynu gaari doonaa insha allah xadana abulaxwa salaam ibnu sulaym alxanafi alkufi can alashcaf ibn abi shacthaa waa sulaym bn aswad abu shacthaa sulaym bn aswad baa la yihahdaa oo odayga abu shacthaa ah sulaym ibn aswad baa loo yaqaanaa can alashcad ibn abi shacthaa can abiihi aabihi oo markaa abu shacthaa ah sulaym ibn اlaswad alkufi اlmuxaaribi can masruuq ibn اljdac cabdالraxmaan ba waagi dambe loo bixiyey can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat raggii caaisha soo korisay ee cilmigana bartay ayuu ahaa aabihii baa boojis lagu keenay aabihii ajdac oo cabdiraxmaan waagadam cumar u bixiyey dadkii sabaayada lasoo qafaashay ninkan imaamkii xadiidku ku dul wareegahayo ummadda ilahay ku anfacay taabiciga ah nin la aqoono uu yaryahay fii cahdihi waxaa weeye aabbihii dad sabyi buu ahaa muslimiinta markay duulaan dadka lasoo qabtay ayuu ku jiray bacdu ahlicilmi waxay tilmaameen m sabyi ma dadka lasoo suq keenay hindiya ee meelaha laga keenay reer rumi ayagoo beeca la keenay aabihii baa isagoo beeca dhulka carabeed la keenay marka waa la iibsaday kadibna wuu tarmay oo carurtu dhalay masruuq baa ka mid ah masruq marka waa min almawaali la min alcarab <clears throat> masruq min ajdac an caaisha radi allahu tacala canha qaalat in kaana rasuul llah in mukafa min ahaqiilata ad dhihi jirteen weeye in kaana rasul rsulka ilahi wuxuu ahaa la yuxibu kii jecel atayamuna midigaysiga ayuu jeclaa fii uhuuri wayse qaadadkiisa iyo dahaara qaadadkiisa idaa taahara idan shagala biahaara nabigu hadu dahaaro qaadanayo in midig wax ka bilaabuu jeclaa in kaana rasuul la rasulka wuxuu ahaa la yuxibu kii jecel sal اllahu alayh wasalam atayamuna midigeysiga ma staaaca riwaayadii bukhaari intaasa ku darta uu ka tegay tirmidi la yuxibu tayamuna ma staaac intuu awoodo haduun maanic u diidin in lam yamnacu maanic nabigu tayamunku jeclaa fii ahuurihi iyo uhuurihiba waynu soo marray intaba inay banaan tahay uhuurkana hadda inoo fiicano ficilkiibuu noqonaya hawshii la qabanaya xadadkii marka fii uhuurihi weyseqaadkiisa qabayskiisa isnadiifintiisa oo dhanba idaa taahara idaa dakala fi ahaara watahuri wa fii tarajuli shanlaysigiisa iyo feedhashadiisa idaa tarajala markuu feedhay ama shanlaysanayo dhanka midig inuu ka bilaabo madaxa dhankiisa midig wa fi inticaalihi markuu kaba xidhanayo ida ntacala markuu kaba gashanayo kabagashigiisana nabigu dhanka midig inuu ku bilaabo lugta midig ayuu jeclaa wey wa fii hanihi kullihi riwaayada saxiixaynka waxaa la socota wa fii shanihi kullihi hawshiisoo dhan ba nabigu dhanka midig tayaasurka ma jeclayn tayaamunku jeclaa wey atayaamun watayaasur tayaasur nabigu ma jeclayn midigta tafaaul fiican baa ku jira iyo khayr baa ku jira xadiidkii caaisha ee fi sunan baaba hawsha faysaleeyo xadiidkana qayd iyo sharax u ah oo ahaa kaana yadu rasuuli lah sal l slam alyumna liahuurihi ama liطuhuurihi wa طacaamihi wa kanat اlyusra likhalaa'ihi wama kana min ada riwaayada iyo xadiidka caaisha fi sunan ku yimid baaba faysalo ah wixii dahaaro ah ama raashiin ah nabigu gacanta midig buu u isticmaali jiray wixii musqul iyo suuy ku saabsan ama qashin iyo wasak ku saabsan iyo usg in laska nadiifiye ada gacanta bidix idan qaaciday marka kagala baxeen fuqahadu xadiidka asaga ma kaana min baabi alkaraama watakarumi watashriif falilyadi lyumna wamaa kaana min baabi aladaa walihaana falilyadi lyusra wixii usg usg iyo wasak iyo ihaane iyo sharaf iyo aan ahayn gacanta bidix baa lagu qaban oo lagu maamuli wixii baabu tashriif iyo takriim iyo maamuusid iyo wanaag iyo gobannimo ana gacanta midig baa iskale kadib wadaaddu waxay ka niqaasheen rumaygu ma gacanta midig baa lagu qabsan mise gacanta bidix markaad rumayanaysa cadayanayso ma gacanta bidix aad ku cay aad ku rumayaan mise ta midig nima waxay dhaheen ta midig baa la isticmaal lanna waa taahur iyo tahuur weeye asiwaaku matratun lilfami mardaatun lirab halkaasi nabadha cume waa isaalatu wasaki wasak iyo adaa weeye wasak iyo adaa laska waxaynhayaa marka baabul adaa weeye waa in gacanta bidix loo isticmaalo foodaa la soomaalia qaacidadii baa kala jidanaysa baabu طahaara wاlkaraama weeye iyo watashriif midig baa iskale bu odhan ninka sidaa qaba ninkuu arkay in karaamaba ha noqdo oo muxuu ah wanaag dhaharaba ha noqdo lakin wasak baa laska qaadahaya ilkaa la nadiifinhaya bidixda ku fiican saacaddu waa hawl xaraga weeye iyadu ma gasho baabulkaraama ma gashay baab tashriif waxay gashaa baabulkhatam faratigay kala sarbaxaysa saacaddu baabulfaraatiyaad weeye baabulkaraam walihaana ma aha waxyaaba xilyo oo gacanta lagu qurxiyo waktina lagu dhowrto wey ma tamise nabiguna waxaa u badnaa wixii faraata inuu gacanta bidix ku qaato waxaa kaloo dhici jirtay saxaabaduna samayn jireen subanuna samayn gacanta midig way siman yihin saacadda ama midab ku xidho ama bidix ku xidho waa isku mid hawsha ayadaa ah. weliba bidixda in loo badiyaa loo badan yahay wadaadahii marka waaga inagu fiqigu nagu cusbaa ama saxbadu cusbayd waxaa loo qaatay saacaddu inay tahay min baab atakriim watashriif oo aysan ahayn min baab alxilya waziina marka waxaan marinay gacanta midigta ah rag baa lagu laayey oo lagu qabtayba waagii wadaadihii itixaadka ee soomaligaad waagii dagaalami jireen qabla irtidaadihi waad garanaysaane saacadda midigtaa lagu xihan jiray axmaaruduna markay saacad midigta kaaga arkaan dhab bay ku siinhayaan waa wahaaba isqaranhaya inay ku dilaan ama un ku xidhaan bay tegaysaa weliba saacaddii muxuu ahaaye seekad ahayd maxay ahayd kaasiyad ahayd kaasiyadii dhibgileyd ahayd suma garanaysaa taasaa la xihan jiray gacanti mid waa lagu duubi jiray kaasi haddaad qabto midigtana ay kugu duuban tahay muranba ma lahaba inaad wahaabi taam itiaadta haddii aad rumay gaaban wadatana oo hal taaka ah ama masxaf quraan laga helo yar laga helana waaba lagu dhaaran inaad itixaad marka hawlo badan baa jiro hawlo noocaas almuhim qaacidaasay fuqadu kala baxeen maa kaana min baabi takarumi watashriif midigtaa iska xadiidka caaishana kala sarbaxeen wa kaanat اlyad اlyusraa likhalaa'ihi wamaa kaana min adan wixii marka min baab asagoo alihaana ah iyo min baabi mxuu ahay atandiifna oo nijaasaadka oo saxaradii wixii la halmaalay istijadana gacanta bidix baa loo isticmaalaya xadaثna maxamed bashar bn dar sheikh اljamaca qaala xadaثna yaxya bn saciid alqaطaan alkufi اlbasri waa raggii xadiidkaba bilaabay reer kuufiya reer ciraaqba fanigan baray aabbahood wey bal a'imada sheekhoodi wey ahlulxadiid ninkay ku dul wareegaan wey ninkaan yaxya bn saciid alqaطaan nin culus weeye jaraax ah oo weliba mutacanid ah oo mutashadid ah oo culus wey amed axmed maxambal iyo yaxya maciin iyo markay wax ka warinhayaan iyagoo taagan bay wax ka qaadan jireen ijlaalan lahu isagoo fadhi maysan fadhiisan jirin iyagoo taagan bay mararka qaar wax ka warin jireen tacdiiman wa haybatan lahu nin culus buu ahaa waxaa ka sugan inuu yidhi oo weliba lahubaa arbaciina sanatan weligay zawaalka ma dhicaan oo masaad ku jirin ninkan muxadidkee faqiiha balaayada ah ee lagu kala baxay cibaadada waa lamber o arbaciina sana duhurka zawaalkiisu ma gelin bur anoo masaajka aan ku jiray soo masaaj ku jiray qoraxdu way cataa wuxuu soo gelahayaa shan sac buu imanhaya xagga xifdiga iyo xadiidka iyo cilmigana waa lamber o ninku asagu jarxina oo lagu kala baxahaya calaa tacanutin watashadudin fiihi oo aada looga looga mxuu ahaa looga calacalay fanigan reer ciraaq buu ka yimid sidiisubaa hawlahan shucbe iyo asaga xusniyaaani raggaasu ka yimid asagaa aabba u ah qadiyadan yada sheikhu abaa weeye fanigan asagaa baray waa murabbi wamaca dalika waa faqiih zaahidoo caabid ah can hishaam bn xasaan alqurdusi can xasan ibn abi xasan albasri abu saciid albasri sayid taabiciin hishaam bn xasaan nin imaam iqa ah weeye waana min ahbat الnaasi fi bn siriin maxamed bn siriin ragga ugu adag ee wax ka wariya weeye ee loo jecel yahay laakiin riwaayatu can alxasan albasri fiiha nadar fartaa la yargeliyaa oo ma tabarbadno waa la taxsiiniyaa xadiidkiisa nimanna wayba duraanba can hishaam ibn xasaan alqurdusi can asan ibn abi xasan albasri abu saciid xasan basri taqaaniina way sayd taabiiin can cabdillahi bni muafal qaala nahaa rasuul اllah rasuulka ilah umadda wuxuu ka reebay can itarajuli shanlaysiga iyo fidhashada raggaa laga hadlaya ilaa kiban marmar mooye marmar inaad shanlaysata mooye ninka ragga inuu muraadun taagnaado oon saliid isku shugo dhaashado oo timaha un ka horjeedo oo un kareem saaraado sidii un dumarkii wax loo baahan yahay ma aha sidaa darteed ba alimaam abubakr ibn carabi wuxuu yidhi muwaalaatuhu tasanucun wa tarkuhu tadanusun wa iqbaabuhu sunnatun isagoo halkaasu u kala dhigay wuxuu leeyahay muwaalaatuhu shanlaysiga in laska wado oo saaka aad sameeyo ood maanta duurka shanlaysato ood casarka shanlaysato ood muraad un taagnaato waa tasanuc tasanuc isjijabin iyo dumar iska yeelid weeye dumar iska yeelid weeye wa tarkuhu in laga tagon madax aan la feedhin la shanlayn waa tadanus wasakayn weeye hawlihii suufiyada weeye wa tarku tadanus wa ikbaabuhu marmar in la shanlayso marna la iska daayo timuhu kuu duubmaa mararka qaarkood fooda isgeliyaa marna la kala saaro sunatun buui asagu waa hawl wanaagsan maali maalin aska basaas kaa muuqato mada timuhu arda fooda isgeliyaan waa hawlo loo baahan yahay marna intii la salido inay ifaan ay kala baxaanna oo mar howl loo baahan yahay laakiin in uun muxuu ahaa laila nahaar hawshaa la saaraado waa waxoogo waxaa weeye rujuladu wax yeelaysaa bay culadu leeyihin shahaamadii iyo hawshaasi dhaawacaysa naha rasul can tarajuli ay can tasriix الshacri timaha in la shanleeyo oo la feedo oo la shanleeyo ilaa kiban ilaa axyaana wey mar mar mar iqbaabku waa ficlu shayin marata wa tarku mara ficlu axyaana wa tarku axyaana muraayad baba loo soo gato shan laaba loo dhigan oo saliidaa meesha u yaallo oo mxua ah muraayad walba u yallo hawshaa lama badayn karan soomaalidu hadda hawsheedu waa hawl qolyaha dhakhaatiirta hadda waxay leeyihiin xadiidkan macana icjaaz cilmi xoojinaya keen waxay leeyihiin shanlada badan xeedaha yararkee madaxa maray dhaawacaysaa xeedaha yararkee dhiigga qaada madaxaana nafaqeeya ee timaha nafaqeeya ayay dhaawacaysaa shanladan badan ee madaxa ku jidayso ee taa leedahay waxay dhaawacaysaa naafiska yani curuuqda yararka acsaabta yararka madaxa mara gankan koreete madaxa qoloftiisa gankan koree waagidna marka hiiraaba kugu dhece timaha kuduuliba reemiyigu waa iska joogi jir ninba hiiro kudhici jirtay ree magaalku inay wada dirmaan maxaa keenay so in wax laisweydiiye maaha biyahan kooleo laisku shubay iyo shala la saaran iyo madaxa lahooliyo laxoqahay in timo badan buubi doonaan baan u malaynaya hawlahaas waxbaa ka jira ila tahay waxbaa ka jira ila tahay qadiyada marka xadiidku waa xasan xadiidku waa xasan tadciifka iطlaaqa sanadkana sax ma aha haddii xataa la yidhahdo hishaam ibn xasaan alqurdusi riwaayatu can alxasan albasri waa yar liidataana ariiqan labaad ee soo socdaa xoojinaya bimacnaa shaahidkan xadidkan dambe shaahidkan ujeedaa xadana xasan bn carafata saaxib اljuzءi alimam almuxadid alxaafid rawى lahu اlmualif والnasaئي wa shaykhu الtirmidi والnasaئي faqط qala xadana cabdالsalaam bn xarb almulaa'i can yaziid bn abi khalid abu khalid الdalani الأسد الكوفي صدوق صدوق صدوق يخطئ كثيرا ويدلس waa nin ضعيif ah waa nin ضعيifa lakin miman يكتب xadيiثه وينفع في الشhواهد والمتaaبعاaت يزيد بن أبي khالد بعض الشhاaرحين waxay leyihin wa يزيد بن khالد بن موهب الحاaفظ ثقة الإمام niman ba halkaan waa خطأ ninkaas يزيد بن khالد بن موهب wuxuu dhacaa طبقة شhيk buu dhacaa meesha xaسن بن cرف buu dhacaa ninkan يزيد بن أبي khالد ويزيد بن عبدالرحمن أبو khالد الdاlاني ninkii caanka ku ahay صدوq ahaa في نفسihi إلا أنه ضعيiف سيء الحفظ ninkaas weeye عن أبي العلاء داود بن عبداللahi الأwdي baa la magaciisa ama kunyadu abوالعلاء weeye عن حmayd بن عبدالرحمن الحمyري عن رaجuل من أصحاaب النبي sal allahu alayh ali wasalam nin asxaabta nabi ka mid a ah, laga tabinaya xadiidka oo axmed ka qaadanaya ninkaas abdla muqafal almaazini weeye culumaa sheegay nimanna waxay dheen mahe waa cabdillahi bnu sarjas saxaabada soo marin cbdillahi bnu sarjisa cabdillahi ah, bnu muqafal labadaa saxaabi midkood baa la hayaa saxaabada jahaaladadun laa taduru saxaabi laga jaahil noqda dhib ma laha zaada khayran weeye saxaabiga in la magacaabo iyo in aan la magacaabin waa isku mid lianna jahaalata saxaabati laa taduru cinda ahli اlxadiid ahlubidcna warkooda kuma jiro ana nab sal slam kaana yatarajalu iban nabigu wuu shallaysan jiray waa feeran jiray iban marmar marmar axyaanan marna waa iska dayn jiray weye xadiiku marka sanadku dacfi baa ku jira laakiin xadiidka hore umakhraati ka cahaya ayib oo bimacnaa kii hore qowl buu ahaa oo nahyi buu ahaa naha kanna waa ficil idan wuxuu nabigu ummadda ka nahiyey uma dabamarin asagaa ku dhaqmi jiray weeyo siduu amray buu yeeli jiray siduu nahiyeyna waa ka tegi jiray oo kaana yatarajulu iban walaa yatarajalu cala istimraar wa daa'iman ma yeeli jirin weeye marka xadiidka ficliga ah iyo midkii hore qawliga ahaa ee nahyiga ahaa waa isku maqraati ka cahayaan waana laba xadiis oo sugan in sha allahu tacala baaba ma jaءa fi shaybi rasuuli الlah sal ه lay slam hada bilahi towfiiq